اlmima min majaalis iqraءi wa sharxi kitaabi suna الnasaa-i fii leylati اlarbicaء اlmuwaafiq lihaalث min shahri اllahi اlmuxaram cami alfin arbacmiya watnain wahalaaثin waarbaciin hijrat mustafa sala allahu calayhi waali waslem ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بالسنة والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلس بقول إيه سدح سقاشنات يا مجالس المركز شرح كوبنا كتاب سنة النسائي هابين كان وهابين أربعة كنا بين سدح بش محرم كنا فر بقول إيه سدح يا فضل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم waxaan kusoo jirnay almusaarac walwathaa'iq ayaan kusoo jirnay waxaan kusoo jirnay baabkii ahaa dikru اlaxaadiiث اlmukhtalifa fi الnahyi can kiraaءi اlardi bالثuluث wالrubc waاkhtilaaf alfaadi الnaaqiliina fi اlkhabr ayaan kusoo jirnay dheeraadayna caawan xataa aan gabagaboobi doonin in sha allah tabaaraka wa tacaala sabtida soo socota buu gabagaboobi doonaa biidn اllah caza wajal xadيiث sدex kun sagaal boqol iyo لixaad waa xadيث صحيح bma qablahu qala الimaم النasي عليه رحمة ل أخبرna أحmed بن محamed بن المغيرة الأزدي waa صدوq qala xadaثna cثمان بن سعيid الqرشي wa ثiqة caabid can شhucayb بن أbي xمزة qaala wuxuu yidhi الزهري kaarin wuxuu ahda ibn musayib ama ibn musayب wuxuu ahaa raximah الlah yaquul mid yidhaahdo laysa ma ahanin biاstikraaءi الأrضi arlada ku bidahaabi lagu karayso iyo walwariqi fida lagu karayso basun baas kuma sugna weyaan baas kuma jira wa kaana raafic ibnu khadiij wuxuu ahaa radia allahu taala arda yuxadiu mid ka sheekeeyo ama ka warama ana rasul rasulk sal l slm nahaa inuu diiday can dalik arrinkaas ayuu sheegi jiray laakiin haddii dahab iyo fido lagu kirayo dhib ma lahan ayuu leeyahay wa waafaqahu ama waafaqahu calaa irsaalihi yani shucayb ibn abi xamza waxaa ku waafaqay inuu xadiidka mursal ka dhigo cabdulkariim ibn xaari waa noo imaan doona xadii soo socdo xadii ana raafic ibn khadiij qaal wuxuu yidhi nahaa wuxuu diiday rasul rasulka sal slm can kiraai ardi arlada in la kireeyo qaal mushaab wuxuu yidhi fasu'ila raaficun ayaa la weydiyey bacda dalika kayfa kaanuu yukruuna alarda kayfa sideebaa kaanuu ahayn yakruuna ku ukray alarda arlada say u karayn jireen xilligaas qaal wuxuu yidhi bishayin shay oo min aطacaami cunno ay ku karayn jireen musaman ee la magacaabay oo la yaqaano wayushtarau waxaa la shardisan jiray oo ragga hawsha ayada ah qabanaan ay shardisan jireen annamaa tumbitu waxay soo saarta madiyanaatu madiyanaatu alardi arlada kanaalaheeda iyo webiyadeeryar oo dhex maro wixii darfaheeda iyo korkeeda ka soo baxa iyo wa aqbaalu jadaawili waa isku midkuun jadaawisha iyo biyomareennada meelaha meelahooda sarsare in waxaa weeyaan ayaga ay leedahay shardisan jireen wayushtaratu waxaa la shardisan jiray anna lana annaga inay noo sugnaatay maa tumbitu wixii ay soo saartay inay noo sugnaatay maadiyaanaatu اlardi arlada kanaaladeeda oobiyadeeda yaryar ee beerta dhex maro iyo wa aqbaalu aljadaawili iyo kanaalada meelahooda sarsare iyo bilowgooda wixii ka soo baxa ama dhammaadkooda inaan leenahay shardisan jireen weeyaan habkii loo wax karaysan jiray iyo marka raafic ibn khadiij tilmaamaya radia allahu taala arda rawaahu naafic can raafic ibnu khadiij waاkhtulifa calayhi fiih xadii saddex kun sagaal boqol iyo sideedaad waa xadii saxiix isnaad ah <clears throat> qala imam bn abarna mxamed bn cbdillahi bn baziic albصri wa iqa qala xadaثna fudayl ibn sulaymaan الnumayri wa saduuq lahu khaطأ kaثiir qala xadaثna musa ibn cuqbata waa imaamkii fi اlmagaazi iqaة faqiih qala akhbaranii naafic mowla cabdillahi bn cumar ana raafic bn khadiij radia allahu taala arda ahbara wuxuu sheegay wuxuu u sheegaydha cabdallaahi bni cumar ayuu u sheegay ana cumuumatahu adeeradii jaa-uu inay u yimaadeen ilaa rasul rasulka u yimaadeen sal l slm uma kadibna rajacuu ay laabteen oo fa ahbaruu kadibna ay sheegeen oo hadalkii nabiga ay ka soo qaadana waxay u warramayaan dadka ay u tageen fa ahbaruu kadibna ay sheegeen adeeradii ana rasu a inuu diiday can kiraa masaarici beeraha in la kireeyo faqaala cabdulahi wuxuu yidhi qad calimnaa annaga waxaan ogsoonnahay oon ogeynay annahu kaana saaibu anahu shaniya kaana inuu ahaaday qaala cabdulaah qad calimnaa anahu isaga weeyaan damiirkaas inuu raafic u noqonaya suuragal qad calimnaa waxaan ogeynay أنه كان صاaحبa مزرعة يكريهa على cهد رsuل الله صلى اه علي سلم على أن له mا على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء saasaan ogeyna weyaan qad calimnaa waxaan ogeynay ama aan ogsoonnahay أنahu raafic inuu yahay suuragal والله أعلم kaana inuu ahaaday صaaxiبa مزرعaةi mid beer lah inuu ahaaday nacam allah yaftax alayk allah yaftax calayk nacam annahu kaana kulu wey kulu nacam qad calimnaa waxaan ogeenay annahu shaniye kaana inuu ahaaday kulu saaxiba masracatin qof kasta oo beer lah oo saaxiib u ah yukriha mid kiraya inuu ahaa calaa cahdi rasuulilah rsulka zamankiisa sal slam saasa annaga aan naqaanay waxaan ogeyna taasay ahayd weyaan o fabaruu calaa cahdi rasulilah sal l slm saasaan ogeynay calaa ana lahu inuu u qofkaa saaxiib masracaha maa cala arabiici asaaqi kanaalka waraabiyaha ah wixii korkiisa ka baxa inuu isaga leeyahay ila moogta kanaalka wax waraabina mar kasta biyaha kuma jiraan soo mogedin oo markii uu waraabiyo khalaas marka masagadii iyo dhacdadii iyo wixii muxuu ahaa dhacdada waxaa weeyaan waa eh, abuurka aanan loo qastin oo iska meesha muxuu aha iskaga abuurmo kaasaa dhacdo la yidhaaha kan loo qastana haddii lagu darana kabasi fiican marka intaas wixii ka baxa ayay lahaan jireen halkaasay lahaan jireen calى ana lahu inuu isaga usugnaaday sugnaaday qofka saaxiibu masracaha maa cala arabiici kanaalka asaaqi ee waraabiyaha wixii korkii ahaaday alladii kaasoo yatafajaru minhu alma biyaha kanaalka ay kasoo soo buuqanaan weeyaan rabiicaas wa طaa'ifatun iyo qeyb oo min atibni balka ah iyo wixii la daaqa ahaa laa adrii ma ogi kam hiya intay ahayd hadalkaas marka qiimaha badan cabdullaahi ibnu cumar ayaa iskala radia allahu tacala anhu ardah laakiin marka dambe waxaan u tegi doonaa isagoo min baabi tawaruc iyo xalaal marasho iyo waxaa weeyaan xaaraanka carar markii dambe hawsha ayad iska xiray ayaan u tegi doonaa waana soo marnay rawaahu ibnu cawn can naafic faqaala can bacdi cumuumatihi xadii saddex kun sagaal boqol iyo sagaalaad waa xadii saxiix akhbaranii moxamed bin ismaciil ibraahim alasadi waa waxaa weeyaan abuuhu waa ibn culaya qala wuxu xadana yaziid ibn harun asdi waa mutqin cabid qaala ambana ibn cawn cabdullahi ibn cawn almuzani waa faadil can naafic mowla cabdillahi bni cumar radia allahu tacala canhu ardaah waraxima naafic wa jamiica aruwaat kaana ibnu cumar wuxuu ahaa radia allahu tacala canhuma yaahudu mid qaato kiraa alardi arlada kiraheedu toos u qaadan jiray karaysan jiray fa balaqahu waxaa ka soo gaaray can raafic ibnu khadiij shay-un warbaa ka soo gaaray wax baa ka soo gaaray in aan la ogolayn inuu sheega fa akhada biyadi markaasuu gacantayga gacantayda qabtay gacantuu dhabisiiyey waa naafic famasha ilaa raafic raafic ayuu marka aaday wa ana ana macahu aan la jiro faxadaahu raaficun baa marka u sheegay can bacdi cumuumatii adeeradiis qayb ka mid ayuu ugu warramay ana rasul rasulka sal sl nahaa inuu diiday can kiraa'i ilardi arlada in la kirayo oo fataraka u isaga tagay cabdullaahi bacdu intaa kadib kirihii arladu iska dhaafay radia allahu tacaala canhu wa ardaa xadiidka saddex kun sagaal boqol iyo tobanaad waa xadii saxiix akhbarana moxamed bin cabdillahi bn mubarak almuharami wahiqa qaala xadaana isxaaq ibnu yuusuf alazraq الqرشي وثiقة qال xadثna بن cwn cبdالله بن cwn الmزني وثiqة فاضل عن نافع بن cمر رaضي الlaه taعaلى عnهma وraحma جamيع الرواaة أنhu cبdاللahi بن cمر kaana inuu ahaaday yأkhudu mid qaato kira alardi arlada kiraheeda ayuu qaadan jiray intuu arladiis kiraysto ayuu xoolihii ka qaadan jiray xataa xadau ilaa ugu warrama raaficu can bacdi cumuumatihi adeeradiis qaarkood ana rasul a sl sl slm nahaa inuu diido can kiraa lardi aradi in la kirayo fatarakaha bacdu intaa kadib isaga tagay rawaahu ayuub can naafic can raafic walam yadkur cumuumatahu walam yadkur umu maxaa idiin qoran cumuumatihi a ah, ku qoran ma saxba <laughs> imtixaankan ay ka mid tahay maktabata daar almacaarif aad bay u ficnaan jirtay oo hadda taqriiban kutubta sheekh اlalbani caleyh raxmat markii bacd almaktab alislaami iyagaa soo saari jiray aad iyo aad ma u ficnaan jireen laakiin sida muuqata eh, wax badan baa galay wax badan baa galay marka mise annaga waxaan haysanaa nusaktii hore hadda nusqadan waa nusqadii labada kun iyo sideeda amaba eh, kun afar boqol iyo toban iyo eh, mise labaatan iyo sagaalkii labaatan iyo sagaalkii waa horreysay marka inay madbaco kale soo baxda laga yaaba maantaan ka wada hadlaynay sheekh nuur berigi berigii hore oo kutubahan waraaqda ah aada loo isticmaali jiray oo mawsuucaadkan electroniga ah oo kombyuutarada iyo telefoonada nooga jira intaan la helin ka hore kutubahan aad baa looga adeegi jiray xitaa adeegeedu waxaa geli jiray dad culamo oo kibaar aha geli jiray iyagoo ilaahay ugu dhawaana subxana wa tacala taxqiiqaad mardiya oo qiimo badan ay saari jireen kadibna xitaa iyagii waxaa kasii muxuu ahaa xitaa uu farabaxsaday dad ganacsataa oo markii dambe dad ay shaqaalaysiinayaan boqolaal iyo tobanaan iyo casharaad ay shaqaalaysiinayaan si kutubihii loo taxqiijiyo oo kutubaha farguriga ku qoran kitaabkan hadda sunan nasaa isagoo farguri farguri ku qoran ayuu meelo badan yeelaa oo qaarkood nuskadii imaamka laftarkiisa uu eegay oo saxay ay ku jirta nusakhdiyaa la helaa marka nusakhdii soo aruurini maktabada muxuu aha maalgelini oo laga shaqayni rag oo baxi sameeyey iyo cilmi baaris ayaa loo dhiibi waa la soo saari kadibna waxaa laga soo saara kumanaan nusqa toban kun labaatan kun toban shan kun wahaakada la soo saari markaasa qofka wuxuu ka faaidaya maktabada ay ka faaideysaa malaayiin doolaray ka faideysaa laag inaba aan caadihayn laga faaidi jiray kadibna maxaa dhacay waxaa dhacay marka lidaalika kitaabka waxaad arkaysaa nusa uula ama abca uula ilaa abca alcishriin ayaad arkaysaa dabcada labaatanaad dabcada soddonaad dabcada haakada ah, dabcooyinka marka qofkii xataa waxaa laga yaaba dabcada koobaad qaatay inuu tan labaad markay soo baxdaba uu ku boodo tan saddexaad uu ku boodo tan afraad uu ku boodo tan shanaad uu ku boodo toban toban sana xataa udhexays qaarkood ama shan sana wuxuu yeelayaa dabcada dambe khata'i gaf ku dhacay tii hore oo hadda kuwaan aan marayna oo kale ah ayaa laga sixi ninka marka aalib cilmiga uu raadsanaya waxaad arkaysaa marka hal qof oo adabc alula ilaa abc alcashra <laughs> kulli ka hay kitaabkii marka kutubaha suuq aad u fiicnay lahaayeen oo murbixa rag badan oo xataa aan ahel ohayn baa galay laakiin markay mawsuucaadkan soo baxeen jumuud baa dhacay taxqiiqi wuu istaagay culimadii weyn tawcaanintooda badan waaba dhinteen raxmat ullaahi calayhim jamiican iyo kuwa noolba iyo rag badan oo hadda bashaar cawaad iyo ragdee lagu yaqaanay baabkan oo aad tiro badan iyo raggi muxuu ahaa reesham oo waxaa labada sheekh oo shaciibn arnaawuud iyo muxuu ahaa cabdulqaadir arnaawuud iyo raggii lagu yaqaanay taxqiiqa tageen sheekh alalbani uu ka sii horreeyey marka waxaa soo haray marka dad ganacsato ah maktabat albaaz iyo maktabado badan daar kutub alcilmid ay dhahaanoo bayruud ku taallo oo xataa qolyo shiica la shaqeeya oo wax badan baa jiraan cala alcumuum marka markii ay dadkii culimmada ay tageen kuwa ganacsiga eh, eh, shaqaalaysiin jira rag baaxiiin ahna iyagana maadaama waraqiga aad amadan laga waxa laga yaba toban kun oo adii laga soo saara inuu iska baaro kitaabka aan la iibsanin ilan qofka waxaad ugu jiraa telefonkii maba baahnaba hadda inta telefoon haysat iyo inta kitaab haysata raggeena meesh fadhiyaa badan waa isla egdhaaf kale waa marka calayhi waxaa dhacday rukuud baa dhacay kutubihii marka in la taxqiijiyo oo gafafkaas yaroo hadda khafiifka ah oo ku jira laga taxqiijiyo waxaa weeyaan dibdhac weyn baa ku dhacay dibdhac weyn marka mawsuucaadkan khayr badanna ay keeneen dhanka kale kutubka waraqiga ahaa iyo taxqiiqii socdayna hakad baa galay hakad baa galay social mediahana dee wax badan oo lumiyo kutubi xataa lagu sii jeeday waxaa dhici jirtay jardi in la sameeyo qofka inuu fadhiisto oo maanta markii fajarka la gaaro ama bacd alcisha uu kitaabkan sunan nasaa-i u fadhiistaa laga yaabaa sharaxiisi oo afartii dhowr majalada uu kadibna markii la gaaraa laba todobaad kadib uu yidhah kitabka waan ka faraxashay wabilahi towfiiq jardi intaana fawaa'idiisa uu muxuu meel ku sajila maxaa yeelay labaatan afart saaca laga yaabaa inuu saddex saac ama afar saac wax kala qabto inta kaleba isaga u sii jeedo dad noocaasa jiri jiro jardi ku samey mutawalaadka aad u akriyo oo wada wada wada laakiin waay waa filay hadda waxaa looga ciwad qaatay telefoonkaas oo muxuu ahaa maxaa cusub xamar maxaa ka dhacay nairobi maxaa ka dhacay adis maxaa ka dhacay yurub maxaa ka socda maraykan maxaa ka socda maxaa cusub ninka ugu fiican waa laakiin kuwa kale waxaa weeyaan heestee cusub iyo komaandigo cusub iyo waxaa weeyaan hakada adig waxyaaba hadda dee aan aad loo sii geli karin waaya nasal allah asalaama alcaafiya xadiidka saddex kun sagaal boqol iyo ko iyo tobanaad waa xadيث صحيح أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع wa ثقة قال xدثنا يزيد بن زريع wa ثقة ثبت قال xدثنا أيوب بن أبي تميمة السkhtياني wa ثقة ثبت الحجة عن نافع أن عبد الله بن cمر بن خطاب رضي الله تعالى عنهما kaana waxaa yukri mid kirayo masaaricahu beerihiisii xataa balaqahu ila uu ka soo gaaray fii aakhiri khilaafati mucaawiya sayid mucaawiya ibn abi sufyaan khaalu lmuminiin xataa balaqahu ilaa ay ka gaarta fii aakhiri khilaafati mucaawiyata mucaawiya khilaafadiisii gebagabadeedii ilaa ay ka gaarto ana raafic ibna khadiij radia allahu ta ardah waraxima jamiica aruwaat waradia allahu can mucaawiya wa can jamiici saxabati lah sal slm yukhbiru raafic ibn khadiij uu sheegi ayaa soo gaaray fiiha في qراء المaزاaرع بنhyi نhyi isagoo sheegi ayaa soo gaaray بنhyi rasuلka nahyigiisa mxuu inuu jiro ayaa soo gaaray od raafic sheegi faataahu markaas u yimid raafic wa ana macahu ana waa la jiray oo markuu gacanta soo qabtay mogta ood ogeydeen aan soo marnay fasalahu markaasuu weydiiyey faqala wuxuu yidhi raafic kaana rasul rasulka wuxuu sal slm wuxuu ahaa yanhaa midiida can kiraa'i اmasaaric beeraha in la kirayo fatarakaha ibnu cumar bacdu cabdulahi bin cumar intaa kadib isaga tagay iska dhaafay fa kaana waxuu idaa suila canha haddii wax laga weydiiyo oo cabdulahi bin cumar beeraa ma karayna misma la karayna haddii la weydiiyo wuxuu dhihi jiray qaala wuxuu dhihi jiray zacma wuxuu sheegtay ama sheegay raafic ibna khadiij wuxuu sheegay ana nabiya nabiga sal sl nahaa canha inuu diiday marka wuxuu iska saari jiray raafic iska saari jiray radia allahu tacaala canhum jamiica waafaqahu ayuub waxaa ku waafaqay cubaydulahi bin cumar alcumari almusaqar iyo wkaiir ibnu farqad iyo wajawayriya ibnu asma saddexdaas ayaa ku waafaqeen oo habkaad wax u wariyey ayagan u wariyeen xadiiska sagaal boqol toban iyo labaad wa xadii isnaad akhbaranii cabdiraxman ibn cabdillahi ibn cabdilxakam ibn acyan almisri waahiqa qaala xaddaana shucayb ibn abi xamsat waahiqatun eh, nabiilun faqiih shucayb ibn leyt ibn sacd waa cafwan eh, can abi abis ibn sacd waa imaam ahli misr waahiqatun faqiih can kaiir ibn farqad almadani misri waahiqa can naafic mowla cabdilahi bn cumar ana cabdilahi bn cumar khaaab radi allahu tacala canhuma kaana wuxuad yukri mid kiray almasaarica bera faxudia waxaa loo sheegay ana raafic ibn khadiij yahuru inuu ka guurini can rasul rasulka sal slam anahu rasuulkeen naha inuu diido can dalika arrinkaas kirahaas qaala raafic wuxuu yidhi fakharaja ilayhi markaas u baxay cala albalaad meesha dhagxaanta la dhigay cala albalaad annaga mutileel caadi ma ahan dhagxan meel la dhigay oo hadda kabrowga maalkan ay yihahdaan oo dhagxantan isdhexgeliy soomaalkiina hadda guryaha hortooda iyo meelahaasi la dhigto hadda meeshaan masjidkeena qeybta dambe oo sabanka marka laga baxa hahay kaabad miya axsanta luqadda ajnabiga ayaa moogta jiidatayo waa la imtixaamay ilaahay subxana wa tacaala anoo yasira marka kaabaddaas fakharaja ilayhi cala kaabad ayuu muxuu ahaa meeshii ahayd ayuu xaggiisa ugu baxay wa macahu ana waan la jiray fasalahu markaasu wax uu weydiiyey suuqa reer madiino iyo masjidka nabigeena calayhi salaat slaam inta udhexaysa ayaa marka dhagaxaas ayaa saarnaa fasalahu markaas wax ka weydiiyey arrinka asaga ahaa ama xadiiska ayuu weydiiyey faqaala wuxuu yihi nacam ha nahaa rasul rasulka lagu diiday sal sm can kiraa masaaric beer la kirayo fataraka cabdullaahi kiraaha cabdullahin wuxuuse ka tagay kiraynteedii xadiiska sagaal boqol toban iyo saddexaad waa xadis isnaad akhbarna ismacil bin mascuud aljaxdari wa iqa qaala xadaثana khaalid bn xadin ujaymi wa iqatu habt qaala xadaثana cubaydillahi bn cumar cumari wa iqatu habtun faqiih can naafic mowla cabdillahi bn cumar ana rajula nin baa akhbara ibna cumara u sheegay ana raafic bna khadiij ya'uru inuu soo guurini soo rari fii kiraa'i اlardi arlada kiraynteeda xadiidan xadiid ayaa waxaa weeyaan nin baa cabdullahi bin cumar u sheegay fainطalaqtu waan tagay ana aniga oo ah naafic iyo ninka aladii kaasoo ahbara warka sheegay isna gacantaa la qabta soo soc xataa ataya raafican ilaa raafic ay ugu tagaan ama gacaha la qabta ama isagaha iska raaca fa raaficun baa u sheegay ana rasul rasulk sal sl nahaa inuu diiday can kiraa'i ardi arlada in la kariyo fataraka cabdullahi kiraa alardi buu isaga tagay xadidka saddex kun sagaal boqol iyo toban iyo afraad waa saxiix isnaad akhbarnaa cabdullahi bn muxamed muxamed bn cabdillahid cafwan ibn yaziid almuqri waa iqa qaala xadaana abi aabihiis waa cabdullahi bn yaziid almuqri iqatun faadil weeyaan aabihiis toddobaatan sano ayuu dadka qur-aanka baraayey ninka la yihahdo cabdullahi ibnu yaziid almuqri qaala wuxu xadaanaa waxaa noo warramay jawayriya ibn asmaa adubaci waa iqa can naafic mowla cabdillahi bni cumar ana raafic ibn khadiij xadaaa cabdulahi bni cumar ayuu u sheegay ana rasula rasul sal sl nahaa inuu diiday can kiraa'i ilardi arlada in la kireeyo xadiis saddex kun sagaal boqol toban iyo shanaad waa shaadun biziyaadati bishay ziyaado waxaa noo imaan doonta bishayin ayaa imaan doonta ziyaadadaas marka waa shaad oo waxaa weeyaan iqa ayaa wuxuu khilaafay liman huwa awhaqu minhu aw liiqaat liiqaat ayuu khilaafay xadii saddex kun sagaal boqol iyo toban iyo shanaad abarna qala imam nas abarna hisham ibn camaar asulami wa saduuqu muqri kabura fakana yatalaqan qala xadaana yaxya ibnu xamza alxadrami wahiqat rumiya biاlqadr qala xadaana awsaaciy cabdiraman awsaaci ashaami qala xadaanii xafs ibnu hiyaa xafs ibn waxaa idin qoran cinaan qiyaadkaas laa maxala laha min alcraab booskan booskeedii ma ahan xafs ibnu qiyaad wuu jira laakiin xafs ibnu cinaan weeyaan xafs ibnu cinaan alxanafi alyamaami ashaami xafs ibnu cinaan alxanafi alyamaami ashaami waa iqa xafs ibnu khiyaad halkan booskiis maba ahba Ah, aa uu yahay bidaayadan mali wuu noqon karaa xafs bin qiyasna wuu jiraa can naafic mowla cabdillahi bn cumar anahu naafic xadaa wuxuu u sheegay qaala wuxuu yihi yuu u sheegayaa xafs ibnu xinaan ayuu u sheegi xadaahu qaala wuxuu yidhi kaana ibn cumar cabdillahi bin cumar wuxuu yukri ardahu dhulkiisa mid kiraya bibacdi maa shay barkii oo yakhruju minha iyada ka soo baxa mirihii ka soo baxayay qayb ka mid ah ayuu kiran jiray fabalaqa waxaa soo gaaray ana raafic ibn khadiij yasjuru can dalik arrinkaas inuu canaanani uu diidi uu reebi ayaa soo gaaray wa qaala wuxuu nahaa rasul rasulka lagu diiday sal slm can dalik arrinkaas qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan nukri kuu kiray alard arradii qabla an nacrifa raafican raafic intaanan baranin ka hore ayaan arrada kirayn jirnay ujeeda meesha waa nooc ma uma kadibna markuu warkiisa diiday kadib ayaa haddana uu isku noqday uma kadibna wajada fii nafsihi cabdulahi bin cumar naftiisa wuxuu ka dareemay uu kala kulmay shayu min ashaki walirtiyaab shaki yar iyo hawsha ayadeed sidii muxuu ahaa aada uh, ugu gacansayray si ka yara duwan qalbigiisa waxbaa yara xalaalmarad ayuu ahaa fawadac yadahu calaa mankibi markaasuu gacantiisa garabkayga saarayo hay xataa duficnaa ilaa raafic ilaa raafic xaggiisa noola riixo amaba aan u tagno weeyaan duficnaa noola riixa oon u tagno ilaa raafic faqaa lahu cabdulaahi ibn cumar wuxuu ku yidhi asamicta miyaad ka maqasha raaficow annabiya nabigeena sal sl naha inuu diiday can kiraa lardi faqaala raafic wuxuu yidhi samictu nabiya nabigeena ka maqla sal sl ql isagoo la laa tukru larda arlada ku karaynina bishayin waxna ku karaynina marka wax shaadka waxaa weeyaan bishayintaas laa tukru larda waa jirtay amaba kiraa arda in la diiday laakiin waxba ku karaynina maya waba bishayin waxna idadii dahabki aan soo marnay ogeyden xadiiska sagaal boqol iyo toban iyo lixaad waa saxiix akhbarna xumayd ibn sacd albasri asaami waa saduuq can cabdilwahaab ibn cabdilmajiid athaqafi wa iqatu mutahayira qabla mowti bialaain qaala xadaana hishaam ibn xasan alasdi wa iqa can muxamed ibn siriin waa imaamkii wa naafic ahbaraha waxay u sheegeen labadood can raafic ibn khadiij ana rasul rasulk al sal slm rasuulkeenna calayhi الsalaatu wasalaam naha inuu diid can kilaal ard arada in la karey rawaahu ibn cumar can raafic rawaahu ibn cumar can raafic ibn khadiij wakhtulifa calaa camr ibn dinaar ayaa laisku khilaafay markuu warinayey xadiidkan waana mutafaq caleyh la socda xadiidka sagaal boqol toban iyo todobaad waa xadiid saxiix akhbaranaa moxamed ibn cabdillahi ibn mubaarak almuharami wahiqa qaala anba'ana wakiic ibn jarax alru'aasi alkuufi qaala xadaana sufyaan thawri weeyaan can camr ibn dinaar aljahdami qaala samictu ibna cumar cabdulahi bn cumar ibn khadaab radia allahu tacala canhum jamiica ruwaat yaquul isagoo l ayaan muxuu ahaa maqlay kunaa waxaan ahaynay nukhaabiru ay almusaaraca calaa nasiibin mucayan nukhaabiru kuwa isla abuurasho wixii meesha ka soo baxaan la qaybsana ku dhisan ayaan samayn jirnay waa mukhaabarada iyo musaabanada iyo isma ama mukhaabarada weeyaan ahay waa isdhex gelaysa horan u sheegnay mukhaabarada iyo musaaracada iyo muxaaqalada iyo mukhaadarada iyo meelo badan iska dhexgelayaan mararka qaar walaa naraad bidaalika baasan arrinkaana baasan ma arki jirnay ma arki jirin dheh cabdullahi bin cumar baa dhihi xataa zacama ilaa uu ka sheegay raafic ibn khadiij uu ka sheegay ana rasul rasulka sal sl nahaa inuu diiday can almukhaabarati musaaracada iyo mukhaabarada inuu nabigeena diiday ilaa uu ka sheega saas ayaan samayn jirnay xadiid saddex kun sagaal boqol toban iyo sideedaad waa xadii akhbarna cabdiraxmaan ibn khaalid alqaطaani alraqi waa saduuq qaala xadaana xajaaj ibnu moxamed alacwar almisisi waa iqatun qaala xadaana ibn jurayj cabdimalik بن cabdiز بن jurayj waqة yursil ydls samictu waxaan ka maqla cmr بn dinaar yaquul isagoo ashhadu waxaa markhaati ka ahay ashhadu waxaan qiraya lasamictu inaan ka maqlay bna cumara cabdulahi bn cumar wa huwa isagan yusal lo weydiini yasalu ma yasalu mise yusal idin qoran yusalu sooma meeshan yasalu buu noo qoray annaga tiimka annaga la socda yusأل isagoo la weydiini can اlkhibri ay can اlmukhaabara musaaracada isagoo wax laga weydiini oo fayqul wuxuu dhihi jira maa kunaa ma ahayn annaga naraa kuwa u aragna bidalika mukhaabarada iyo musaaracadaba ba'san dhib uma arki jirin xataa akhbarnaa ilaa uu noo warrama caam اlأwal sanadkii hore caam alأwal meeshan latiifo yaraa ku jirta oo muhiim in la ogaado latiifada maxay tahay shayga in loo idaafeeyo naftiisa idaafatu shayi ilaa nafsihi baabkaas baab fiican maaha luqawiyan baab quruxsan ma aha marka meeshan waxaa wanaagsan in la geliyo shay kale oo kadibna la yidhaahdo maala caam الزabn اأwل caam الزabn الأwل wuxuu yidhi cabdالlahi بn cumar inuu yidhaahdo xataa akhbarana ilaa nooga warramo caama الزabn الأwل in la yidhaahdo annaga laakiin luqad ahaanteena uu ku toosan yahi oo sanadka hore alcaam saabiq sanadka hore laakiin ka luqa ahaan ma toosna waayahay xataa akhbarna ilaa uu nooga warramo caama alawal sanadka hore ibnu khadiij uu noo warramo anahu isaga samca abi nabigenu ka maqlay sal naha inuu diiday can khibri mukhaabaradii iyo musaaracadii waafaqahuma xamaad ibn zayd ibn dirham ayaa ku waafaqay labadoodii weeyaan xadii sagaal boqol toban iy sagaalaad wa xadii sahih isnaad akhbarna yaxya ibn xabiib ibn carabiy wa hiqa can xamaad ibn zayd ibn dirham can camr ibn dinaar qaala samictu ibn cumar cabdillah ibn cumar waan ka maqlay quri isagoo kunaa waxaan ahaynay laa nara kuwa aanan u arkin bilkhibri mukhaabaradii ba'san mukaabarada waxaa weeyaan zarcu alard aw alcamal cala alard bibacdi maa yakhruj minha arada in laga shaqeeyo oo mashqiyadii iyo ujradiina ay noqoto wixii iyada ka soo baxa qayb ka mid in la qofka shaqeeyey waxaa noo imaan doona insha allah tabarak wa habeenka sabtiga ah musaaracadan oo imaam annasaa-i intuu u fadhiistay caqdi dheer uu qori loo yar inuu joogaa ficlaan lahayd habeenka iyada ah oo mxuu ahaa adiga iyo imaam anasa yaa loo yarsan inaan dhahno qoraalada uu sameeyey caqdiga uu qoray <laughs> yani waad yaabaysaa xaqiiqatan caqdigaas isaga laftirkiisa imaam anasa uu qoray oo markuu ka hadlaya musaaracada waad la yaabaysaan xaqiiqatan looyarada maanta jooga oo b h d an usoo qaadanay iyo master usoo samaynay iyo waxaa weeyaan intaasoo khibrad labaatan sana la yara sida dhabta waay qoraan cuquudda ay qoraan caqdigan uu imaam anasa diyaariyey oo u tegi doonaae eh? kiisa ayaa iskuma dhowa xitaa meel meel far laga soo geliyo ma waad arki doontaan insha allah tabarak taala waan arki doonaa bidn caza wajal sabtiga dambe allah na gaarsiiyo allah na waafajiyo waayah marka xadiidka saddex kun sagaal boqol iyo toban iyo sagaalaad sooma joogno سناد أبرنa يحيى بن حبيب بن ربي وث ن حمد بن زيد عن مر بن دينار قال سمعت بن cمر يقول isg كنa waxaan laa narى kuwaan arkin بالkhiبri مkhaabarada iyo musaaracada بأسa dhib ma arki jirin حatىa kaana ilaa uu ka ahaada cاam الأول sanadka hore fazacma wuxuu sheegay raafic ibn khadiij kaanadan waxa waa taamadii saasaan filaya fazacma raafic wuxuu sheegay ana nabiy lah nabig al sl slm naha inuu diiday canhu mukhaabaradii khalafahu caarim ayaa khilaafay faqala wuxu yhi can xamaad can camar can jaabir oo bedelkii xadiidku uu ahaa min musnad ibni cumar min musnad jaabir ayuu ka dhigay qaala wuxuu yidhi imaam anasai aleh raxmat xadaanaa xarmiy ayaa noo waramay ibnu yunis albaqdaadi waa saduuq qaala xadaanaa caarim caarim ibn lfadl asaduusi iqatan tabt taqayara fii akhiri cumrihi qala wuxu yhi xadaanaa xamaad ibn zayd bn dirham an cmr ibn dinar an jabir bn cbdillah radi allahu tacala anhum ana nabiya nabgena sal slm naha wuxuu diiday can kiraa ardi arlada in la kareey taabacahu muxamed ibn muslim aaa'ifi ayaa ku raacay sida wax wariyey oo jaabir musnadiisna ka dhigay caalim ibn اfadl asadusi xadiiska sagaal boqol toban iyo labaad xadiis saddex kun sagaal boqol iyo labaatanaad ah صaxiix bima taqadam ahbaranii moxamed ibn camir ayuu yihi qaala xadaana shurayx meeshaan shurayx ah yay wax kale u qoran yihiin surayx surayj mi sura surayj bisiin waljim soo ma ahey marka waxaa weeyaan shurayxan waa tasxiif wa marka waxaa weeyaan xadaanaa surayj ibn nucmaan aljawhari surayj ibn nucmaan aljawhari waa iqaة yahimu qaliila qaala xadaثana moxamed ibn muslim aلطaaئifi almaki waa saduq yukhطiu min xifظihi can cmr bn dinar can jaabir bn cabd lah radi allahu taala anhuma qal jaabir nahaani wuu ii diiday rasul rasulka sal slm can mukhaabara ayuu ii diiday iyo almuxaaqalati muxaaqalo ayuu ii diiday muxaaqaladina waa tii aan soo marnay waa kiraa lard bibacdi ma yakhruj minha mukhaabaradina waa isku nafsa nooc huwa musaabanati musaabanadii jaamca sufyaan ibnu cuyeyna alxadiiثayn labada xadii kii hore iyo kan ayuu jamciyey kii hore oo mxu musnad cabdulahi bn cumar ahaa iyo kii musnad ahaa jaabir labadaba uu jamciyey oo faqal wuxu an ibn cumar jaabir labadiiba qorta isu geliyey uu israaciyey xadiikan sagaal boqol iyo ko iyo labaatanaad waa xadis akhbarna cabdullahi bn moxamed ibn cabdiraxmaan alqurashi waa saduuq inta aad u fiiriyo akhbaranaa cabdullah ibn moxamed ibn cabdiraxmaan ibn almiswar ibn almiswar marka miswar awowga labaad wuxuu yahay raawiga xadiidka oo ah shaykhu النasaaئي cabdullahi ibn moxamed ibn cabdiraxmaan ibn maswar waa aljad الثaanي licabdillaahi ibn moxamed waxaan intaa u cadaynaya waxbaa soo socda in la saxo u baahan qaala wuxuu yidhi xadaثana ibn اlmiswar maxaa idiin qoran sheekh nuur axsant ibnuswarka marka waa khalatun faaxish nusqada ah, muxuu ahaa asunan kubra limaami nasaai nafsihi miswartan kuma jirta marka ragga nusaaqda ahaa iyo raggii muxuu ah muxaqiqiinta isku sheegaya qayb ka mid a ah, ayaa laga yaabaa inay wahmi adag oo weliba faaxisha ku dhacay miswarki oo awowga labaad cabdulaahi ahay waxay ka dhigeen qof gooni u taagano oo raawi ay ka dhigeen mana ahan meesha marka miswar nihaaiyanba kuma jira weyaan kuma jira marka qaala xadaanaa miswartaas kulli waa la xadfaa qaala xadaanaa almiswar banaanka la dhigi qaala wuxuu yidhi muxamed cabdullahi ibni muxamed ibn cabdiraxmaan ibn miswar wuxuu yidhi xadaanaa sufyaan ibn cuyeyna waa imaamkii can camr bni dinaar ibn cumar xadiidka waxaa weeyaan waa rubaaci hmm, kow iyo laba iyo saddex iyo afar rwaaci weyaan ama jaabir hadii laga dhig hadii laga dhigaba cabdullahi bn cumarba ibn cumar wa jaabir radia allahu tacala canhuma nahaa rasuulahi qaala waxay yidhahdeen nahaa rasul rasulka uu diiday sala allahu calayhi waali wasalam can beyci thamari mirihii in la iibiyo xataa yabduwa ilaa uu ka muuqda ood ka caddaado ood bannaan ka yimaada salaaxuhu suubashadiisa iyo wanaaggiisa ilaa mirihii ay ka bislaadaan inay bislaanaan ay boqolkiiba inta u badan ay muuqato in la iibiyo biyihii oo muxua ah casood ah ama garow ah casood iyo garow ma taqaanaan akhyaarta ma yaqaanaan aada looma yaqaana beeroley dadka lama aha inta badan marka yaa sheekhay ha adi waa taqaana waa naqaanaa <laughs> laakiin muslimiintan kale meesha tooba <laughs> ya sheek ma yaqaanaan de waa kaa marka mishkilade mishkilada taala beeroleyda haye haruurka ah. haruur kasta ay haruur nacam cajaaib ah. ah. w garowga iyo casoodka taqriiban miaha maraail ay maraan miaha maraail ay maraan miaha mogta markii hore booq iyo ubax ayaa samaysmi kadibna waxbaa soo yar dhexgeli iyada ayaa waxba ka yara kuusani kadibna iyada oo caadi usoo baxaysa lakin waa cagaar kadibna yaxyar waxaa soo geli marka jaallo jaallo iyo casaana soo geli marka ay marka tahay oy waxaa weeyaan midhaha ay taqriiban ay cagaarka yihiin dad qaala iska cuna oo cagaarka iska ruga oo muxuu ahaa hadda ma kuwaanaan ka liidana kuwa waad aragteen cagaar ay nafta nooga qaadeen sukuma iyo spinach iyo waxaan loo joogina muxuu ahaa baalka iisha kale noocyo noocaasa ah muxuu ahaa ay ummadda ay cunsiiyaan dadkeenna hore waxaas ma aqooni jirin oo waxay kuleeyin waa in loo badiyo bariiskii hilibkii aad taqaaniyo qiimaha badnaan ayaa waxaa lasoo agdhoobi kurjad dhan oo intaa la eg sacuudiga markii aad maqaaxo tagto ood wax ka soo iibsato sida waddankeeno kale maahano mataabikha jir madbakh annaga madbakh lagama yaqaana africa inta badan madcam waa la yaqaana meel maqaayad cunno laga cuna lakiin ayaga waxyaaba gooniya ah way leeyihin madbakh la yidhaha madbakh madbakh muxuu yahay cunna lagu karini marka baabuurtaas safo soo geliyo xaafadiiba gabdhihi wax ma karinayn waa la daldali saasaa muxuuha ah, loo geyni markaad jaamacadda ka soo baxdo ood waxaa weye macalinka jaamacadda dhigaa miskiinka ahaa soo daalo ayaa marka telefona soo diri markaas yaa uma fulaan maada jibi اqada inta qada asaga mxuu loo sii diyaarin lahaa islanta wa iska jiftaaba khaliijka markaasa wuxuu leeya qadada maxaan soo qabtaa markaasay leedahay jib kabsa wajib macaka aruus wajib macaka albaطaaطa wajib macaka an tansa alhajar yani saasay waxaa loo tirinaa marka qaa'imo dhirar badan haddii marka uu soo noqda sacuudig loo taqaanano xiliyad waxaa jirta kuleylka qofka gaariga aad kula gubana yacni xilligaasay raggii macalimiinta noo ahay wax noo dhigaya waxaad arkaysaa meel madbaqa leensaa u wada jira sheekh fulan waa ka doctor fulan waa <laughs> halkaasaa lagu wada jira kadeedka raggaas haysta imtixaan marka xilligaasa marka waxaa in la soo qaado waxaa ka mid ah hadduu soo hilmaamo baalka la yidhahdo jirjiir waa calayn marka muxuu ahaa intaa la ego baca lagugu saa lagugu soo ridi marka iyaga waa nugu qasbeenana garowgaas inaan cunno markaba dhibay leeda marka calcumuum markuu xaaladaas aad joogo oo baalka cagaarka uu yahay oo mirahay cagaarka yihiin xilligaasa mar garow la yidhaha markii ay ka soo gudbaanna asood weeyaanoo welina ma bislaanin laakiin waa casaan xigeen wa uu soo dhow yahay marka waa maraaxil un marxalooyinka ka mid ah waay nacam axsanta axsanta taana ku dar meesha iska fadil arkeysa ada haruur oo dhan ad garab u taqaanaa sooma saas maaha ficlan isku si baa u naqaanaa aniga adiga waxaa weeyaan waa marka la ruga maarata yacni waa in lagu celiyo oo haddii kale ma u adagya hawl ubaahan ya adag kan markuu bislaadana dee markiiba waa mogta waa dalaq hay saas weyaan waayahay xadiidka waxaan joognay kow labaatan axsanta waaya nahaa rasul rasulka wuxuu dihi sal slm can bayci اhamari mirihi in la iibiyo xataa yabduwa ilaa u ka muuqda salaaxuhu suubashadiisa yabduu asalaaxu wanaha wuxuu diiday can mukaabarati mukhaabaro ayuu diiday mukhaabaradana waan soo marnayoo aad inaan ugu soo noqono muhiimaha isagaa marka fasirna muxuu ahaa ninka la yidhaahdo jaabir iyo cabdullahi bn way fasireeno waxay leeyihiin kiraa'i اlardi can mukhaabarati kiraa'i اlardi arladii oo la kiray waa waxaa weeyaan waa laga bedelay soo maha kiraa'i lardi arladii oo mxuu aha la kiray biulu lagu kirayo wa rubcu lagu kirayo rawaahu najaashi ayaa wariyey abunajaashiy caطaa ibnu suhayb wakhtulifa calayhi fiihi xadiidkaas ka warramay kirawlardiga biulu rubuc habka u wariyin waa la isku khilaafay weyaan xadis sagaal boqol iyo laba iy labaatanaad waa xadis akhbarna abu bakr moxamed ibn ismaaciil aabari waa iqa qaala xadaثna cabdiraxmaan ebn maxaa idiin qoran sheekh nuur sheekh nuur soo qaban laata mi adyar ibnu baxrin axsanta yaxyaa daaqadta laga tuuro xadaana cabdiraxmaan ibnu baxr albasri alkhalaal waa maqbuul ibnu yaxyadaas waxa ala qaala xadaana mubaarak waxaa idin qoran ibnu sacdin weyaan saciid maanta sheeknuurkiis buu jeedaan waa lagala dullacay istaslam xadaana mubaarak ibnu sacd alyamaami اlbصri waa maqbuul isna qaala xadaثana yaxya ibn abi kaثiir qaala xadaثanii abunajaashi abunajaashiy wa caطاء ibnu suhayb alanصari wa iqa qaala xadaثanii raafic ibnu khadiij radia اllahu taala arda ana rasul rasulka sal sl qala wuxuu yihi raafic uu ku yidhi atuaajaruuna meesha idin qoran atuaajiruuna weyaan atuaajiruuna miyaad ijaartaan oo dad aad ka ijaartaan maxaaqilakum beerihiinna dhulalkiinna qulna qultu waxaan idhi nacma yaa rasu rasuulka low nuaajiruhaa cala rubci ayaan ku ijaarnaa wixii ka soo baxa rubceeda inna la siiyo iyo cala alawsaaqi iyo ritiraryaal oo min ashaciiri qamadi ah ayaan muxuu ahaa amaba in kooban oo la yaqaano oo miisaaman oo eh, qamadi ah ayaan ku ijaarnaa faqala rasul wu sl sl la tafculuha yeelina isracuuha abuura abuurta aw aciruuha ama caariyeeya aw amaba amsikuha iska haysta khaalafahu alawsaaci faqaal can raafic can duhayr ibnu raafic duhayr oo adeerkii ahaa ayaa waxa inuu ka wariyay raafic ayuu asna saacadii maqaal jooga laba sac iyo maa ka dhima ya aa ka dhima sooma hay xadيiث saddex sagaal boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadيث صحيح akhbarna هiشhاm بن cmاr الsulmi waa saduq qal xadaثna yaحya بن xمزة wa iqat rumya biاlqadr qaala xadaثani awzaci can abi الnajaashiy abunajaashi waan soo marnay waa caطaa ibnu suhayb alansaari waa iqa can raafic ibni khadiij qaala wuxuu raafic horaan isagaa mogtana haystay oo nabiga toos ugu warnay alay slat slam halkan waxaa weeyaan adeerkiis qaala wuxuu yidha tana duhayr ibnu raafic ismana diidayso oo marna adeerkiis inuu ka maqlay markii dambe nabiga toos ugu maqlay isma diidays qaala ataana duhayr ibnu raafic ayaa noo yimid radia allahu taala arda shahida almashaahid kulaha faqal wuxuu nahaani rasul rasulka wuxuu ii sal slm can amrin amar oo kaana lana annaga noo ahaa raafiqan mid noo dhimriyo ku dhaqankiisa iyo isticmaalkiisa annaga noo dhimri badnaa noo ronaa qultu waxaan idhi wamaa daaka arrinkaa muxuu yahay qaala wuxuu yidhi amru rasul rasuulka amarkiisa wey wa xaqun wa xaq sa'alanii rasuulku wuxuu i kayfa tasnacuuna fii maxaaqilikum beerihiinna seed yeeshaan dhulalkiinna beeraha seed yeeshaan qultu waxaan idhi nuaajiruhaa waxaan ku ijaarnaa calى rubci iyo alawsaaqi min atamri aw shaciir nuaajira waxaan ku ijarnaa calى rubci afar meelood hal meel wixii ka soo baxa iyo alawsaaqi iyo ritiryaalka min atamri aw shaciir wasqiga waxaa weeyaan dadkan waxay dhihi jireen ritirarka waa tii aan muxuu aha intuu yahayn aan horey usoo hadalnay qaala wuxuu yidhi falaa tafculha yeelina isracuuha beerta aw asricuuha amaba dadka beersiiya oo ha beerteeno dad kale oo muxuu lacaglaana iyo bilaash ah aw amaba amsikuuha iska haysta bilaash dee adduun bay ku timooyeen aakhira bilaashkuma ahan ajir badan baa laga heli xitaa adduunka laftarkiisa waxaa weya ducada iyo wax badan baa laga ya masaaib badan qofka inu ilahay ugu badbaadiyo rawahu bukayr ibnu cabdilaahi ibnu ashaj can usayd ibnu raafic fajacala ariwaayata liahi raafic buu ka yeelay waanoo iman doona asna xadiid saddex sagaal boqol afar iyo labaatanaad wa xadiid saxix isnaad akhbarna moxamed ibn xaatim almarwasi waati qaala xadadana xibaan ibn muusa almarwasi isna iqa qaala xadadana cbdullahi mubarak waa imaamkii can leyt ibni sacd almisri qala xadaثani bukayr بn cabdilahi bn ashaj wa iq can sayd bn raafic ibn khadiij waa maqbuul ana raafic raafic walaalkii qaala wuxuu yihi qowmi talku wuxuu ku yidhi qad nahaa rasul rasulka uu diiday sal slam alyow maanta can shayin shay kaana ahaaday lakum adinka raafiqan mid idin dhimriyo oo idin dhimrin badan wa amruhu nabiga amarkiisa aacatun waa aacad iyo khayrun khayr weyaan nahaa wuxuu diiday cala alxaqli in beerihii wixii ka soo baxay qayb ka mid lagu kireeyo misdiidaysa maya isma diidaysa waxaa laga yaabaa duhayr marka nabigu uu sheegay inuu la joogo isna ood waxaa weeyaan amaba duhayr inuu gooni ugu soo wariyey ood kadibna saa isma diidaysa dhamaan wax isdiida maaha xadii saddex kun sagaal boqol iyo shan iyo labaatanaad waa صaxiix اisnaad akhbarna arabic bn sulaymaan almuraadi wa iqa qaala xadaثna شhucayb bn aleyth iqaة faqiih nabiil can leyth bn sacd اlmisri can maxaa idin qoran can xafs ibn rabica ma idin qoranta jacfar weeyaan xafs ibnu rabiica nin la yidhaahda asxaab alkutub sita xaaraan indhaka masaaris haddii aad muxuu ahaa tahdiib ilkamaal tagto ama tahdiib tahdiib aad u tagto amaba taqriibka aad u tagto haddii aad si kasta u baarto nin la yidhaahdo xafs ibnu rabiica alkutub sita laguma arkaayo khata faaxish marka oo aad weyn wa nacam jacfar weeyaan jacfar eh, ibnu rabiica alkindi almisri waa iqa weeyaan can cabdiraxmaan ibn hurmus waa taqaanaan alacraj weyaan waa iqatun imaam oo faqiih ah qaala samictu usayd ibnu raafic ibnu khadiija alansaari waa maqbuul yadkur isagoo sheegay anahum ayaga manacuu usayd ibnu raafic ibnu khadiija alansaari yadkur isagoo sheegay anahum ayaga manacuu inay diideen almuxaaqala mis munucu maxaa idin qor manacu mis munucu manacu inay diideen municuu soo ma munic muaaqala municu in loo diiday almuaaqala muaaqala wahiya muaaqaladan ardun waa arla oo tusracu la beerto calaa bacdi maa fiiha wixii gudaheeda ku jira ama ka soo baxa lagu beerto in loo diiday rawaahu ciisa ibnu sahl ibnu raafic ayaa isna wariyey xadiid saddex kun sagaal boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiid shaad ahbarna moxamed ibnu xaatim qaala anba'naa xibaan labadaba waa soo marnay qal ambana cbdulahi bn mubarak can saciid ibnu zayd saciid ibnu yaziid abi shujac alximyari waa iqatu caabid qaala xadaثna ciisa ibnu sahl ibnu raafic ibn khadiij alansaari waa maqbuul qaal wuxuu yidhi inii aniga layatiimun agoon inii aniga layatiimun agoonaan ahay fii xajri jaddi awowgey ricaayadiisa iyo barbaarintiisa iyo dhaqaalayntiisa aan ku suganahay raafic ibni khadiij ahaa wa balaqtu aan gaaray rajulan ninnimo aan gaaray wa xajajtu macahu aan la xajiyey fa kadibna akhii walaalkii ayaa yimid cimraan ibnu sahl ibnu raafic ibnu khadiij ayaa yimid fa wuxuu yidhi yaa abatah aabow siuu aabbo u leey baab awowgiis waa la dhahaa masaladan waa masalo markii la jooga baabulfaraa'id ay culimmada isku jijiidaan ka baabljad walikhwa marka la gaaro ayaa waxaa weeyaan madaahibta qaar waxay qabaan aljadu kalabi aabba hadduu jooga canug walaal miya wax qaadan lahaa maya maxjuub daaqada laga ridi lahaa soo saa ahayn marka waxay yidhaheen aljaddu bimansilati alabi waxay daliishadeen watabactu milata aabaa'i ibraahim wa sooma jeedaan marka awoyaalkiiad marka wuxuu ku sheegay aabbayaal inay u yihiin soo maha halkaasay u daliishadaan marka wuxuu yihi yaa abataha abow inahu shaniye qad akraynaa ardan arla ayaan kiraynay ardana arladanaga ayaan kiraynay fulaanata heblaaye ahayd arla hebel bimiatay dirhamin laba boqol oo shilin oo fida ayaan ku kiraynay faqal wuxuu yidhi ya isna mujhadan wiil buu ku sheegay in wiilkiis inuu yahay da daaka arrinkaa iska dhaaf faraha kala bax fa ina allaha laweyne caza wajal sayajcalu lakum wuxuu idin yeeli doonaa risqan risiq oo hayrahu isagaana ahayn ina rasu rasuulka sal allahu calayhi waali wasalam qad nahaa can kiraa'i lardi arnada in la kiray wuu diiday xadiidkan intii kale waaba ini hore kala mid yahay laakiin waxaa ku jira hadal aad u qiimo badan oo wanaag badan oo ah inkastoo xadiidka shaad uu yahay shuduudka intuu ugu yimid shuduudka wuxuu ugu yimid waxaa weeyaan dhanka matniga ma ahan waa dhanka sanadka wax shuduudu hadda matniga idinkaga muuqd miyaa jiro inahu qad akrayna ardana fulana bimiatay dirham faqaala yaa bunay dac daaka faina allaha caza wajala sayajcalu lakum risqa hayrahu ina rasul a sl naha can kiraa ardi kiraaardiga waa ti uu ninka la yihahdo raafic ibn khadiij baabkii aan ku soo naqaanay soomayn ishkaal maba jirin marka waa sanad agga waxaa wey sanadka xaggaas ayuu shuduud ku yahay oo ragga muxuu ahaa cimraan iyo ninkan la yidhaahdo waxaa weeyaan ninkan kale oo ciise ibnu sahl iyo raggan warintooda ayaa kolleyba ishkaal uu ka yar jira dib aan ugu noqon doona insha allah tabarak watacala haduu qof u muuqdana waxna oo ii sheegaya shuduud meeshu ka yimid ah, ah. ah. ya axsanta allah yaftax caleyk nacam haada hiya meel kale oo loo lamaa ma lahan halkaas weyaan waa taas ayada weyaan maxay tata ayada ah horaan waxaan usoo marnay in raafic ibn khadiij in lagu karay dahab iyo fido dhib inay lahayn aan soo mar dhowr jeer aan soo mar waliba halkaana waxa lagu karayay maxay tahay waa dirham oo laba boqoloo dirham wa caleyhi marka shuduud halkaasu ka yimid allah yaftax caleyk wajazaaka allahu khayran marka masalada aan rab waxay tahay ya inuu yidhi raafic ibn khadiij yaa bunay da daaka arinkaa faraha kala bax faina allaha caza wajala sayajcalu lakum risqan hayrahu ilaahay risiq isaga aan idin siin doonaa inuu yidhi marka mararka qaar waxaa laga yaabaa qofka wax shubha ee ku jirta inuu isaga taga ood ilaahayna subxana wa tacaala meel uusan filaynin uu ugu dilaaciyo iyo khadar waxay dhihi jireen iyo faraj ilahay ugu dilaaciyo marka da maa yariibuk marba haddii waxaan aad ka shakiso oo rayb iyo shaki uu kaa galo ama aad tira warniya waxaansan yihiin ma wax fiicanba ma wax xunba waxaas waxaa weeya duurka ilahay ka mar baab kale oo inaba aan caadihin wacdi nabigeenna ka sugan ayaa jira alai slat slam ilaahay dartii shay qofka ugu tago oo ilaahay dartiis ilaahay dartiis ugu tago wax ka khayr badan buu ilaahay subxaana wa tacaala siiyaa waa xadiidka nabigeena sal allahu alayh ali waslm bedel ka khayr badan ayuu rabbi siiyaa marka baabkaas qofka muminka daa'iman marba haddii ay shubha meeshan soo gasho faraha kala baxo walow balaayiin kugu dhaafto balaayintaas balaayin ka khayr badan adduun iyo akhra baad ilahay ku siina subxana wa taala xadiis sagaal boqol iyo toddoba iy labaatanaad waa daciif akhbarna alxuseyn ibn moxamed isicdi albasri waa saduuq qala xadaana ismacil ibrahim bin culaya wa iqat xafi qala xadaana cabdiraxmaan ibn isxaaq alqurayshi mowlaahum waa saduuq rumiya bilqadr can abi cubayda ibn muamed abu cubayd ibn muxamed ibn camaar ibn yaasir camaar ibn yaasir ma taqaanaan allahu akbar radia allahu taala ada alcansi maqbuul weeyaan can waliid ibn camaar ibn yaasir ma taqaanaan waa ninkee sabran al yaasir fa ina mawcidaka ljana hooyadii iyo aabihii ya yaasir iyo iyo hooyadii isheega ya sumaya waad garanaysaan awalu shahiidati fi lislaam hawiyadii iyo muxuu ah aabihii iyo isaga cadaabka lagu hayay iyo xaaladda waad garanaysaan diintan maanta iskaga raaxaysanayna waa raggi dhiigooda dhididkooda yaa u bixiyey marka dadkaas ayuu ku joogaa abi cubayda ibnu muxamed ibnu camaar bnu yaasir radia allahu tacaala canhum wa raxima aslahum eh, naslahum can waliid ibnu abilwaliid waa cuhmaan alqurashi layin اxadiiث can curwat bn zubayr halkaas xadidka mesha laga galay mujeedaan marka waa halkaas oo dacfiga ugu yimid can curwa ibn zubayr raxima اllahu اljamiic qaala wuxuu yihi curwa qaala zayd ibnu haabit wuxuu yidhi zayd ibnu xaaria ibn zayd ibn haabit waa kala taqaana ibnu xaaria waa waa nabigeenna zayd ibn maxamed ninka dhihi jiray wiilkii ahaa horaan kadibna udcuuhum liaabaahim ilaahay yihi subxana wa tacala isaga inta laxuunka hayd ninkana waa ninkii aad taqaaneen qur-aankii iyo qoraalkiisii ee howlihiisii lagu yaqaanay almuqri alqaari yakfir la zayd bnu haabita ah wuxuu yidhi yakfir allahu liraafic bni khadiij ilaahay dambigiisa dhaaf raafic bn khadiij allah iska cafiyo annaga waa dhahna sooma geydin hebel allah ka dhaafo saasaan dhahnaa ana aniga ayaa wallaahi allaan ku dhaartay aclamu kaga aqoon badan bilxadiidi xadiidka minhu isaga xadiidka nabigeena anaa kaga aqoon badan inka la yidhaahdo raafic ibnu khadiij inamaa in kalamaani kaanaa arintaas meesha ay ku timid kaanaa waxay ahaayeen rajulayni laba nin iqtatala islaayey isdilay dagaalamay faqaala rasul uu sal slm in kaana haada shanukum arrinkan haddii xaaladiina ay tahay in kaana hadduu yahay haadaa kanayto shanukum amarkiina iyo shanigiina falaa tukru lmasaarica beeraha karaynina fasamica kadibna qowlahu wuxuu maqlay laa tukru lmasaarica beeraha karayna ayuu maqlayo wala booday weeyaan ilan beerta ninkan burjawaasiga ka shaqayna oo beerti ku shaqayna oo weliba wixii ka baxay ku shaqayna oo shaqadiisa halkaas mishaarkeeda ka qaadanay iyo ninkii lahaa waa isqabanayaan haddaba waa isqabtaan had maanta la joogo aad baa laisu qabtaa marka wuxuu leeyahay zayd ibnu thaabit raafic ibnu khadiij warka ayaa muxuu ahaa laba shub ugu dhacay laba shub ayuu ugu dhacayo wadaadkii ma taxasuustaan laa tajibu azakaatu fi libil wadaad khudba u taagnaa oo kadibna yidhi laa tajibu kuma waajibaysa azakaatu zakadii fi libil geel kuma waajibaysa intaas markuu maqlay wadaadku waxaa laga yaabaa inuu yaroreexyo <clears throat> iyo inuu muxuu ahay si un ay wax noqdeen ama qof uu hadal kusoo tuurayaa dhici karta ama mararka qaar uu yara sahwiyey uu yara aamusay wadaadka intii dhegtuu ritay daf markaasu intuu albaabka sigiska istaagay ama samanka istaagay sheekhu wuxuu fatwooday geel inaan zaka lagu lahayn sqisada waa taqaanaa sooma ilaa idaa balaqat khamsan sooma ahan khamsanti maba suginba kadibna sidaas oo kalea ku dhacdaad marka aad yar u durxula mujhadan raafi ibn khadiij warkii qeyb ka mid a ah ayuu muxuu ahaa qabtay qeyb kalena waa dhaaftay ayuu u durxulayaa laakiin <laughs> xadiidka waa daciif ikhwaan اkiraam xadidka waa daciif daciif laa taquum calayh اxuja waa yahay intaas ayaa marka cashirkeena uu ku kooban yahay ilaa usbuuc dambe in sha allah tabaaraka wa tacaala hada wallahu aclam w sala allah wslam abdi rasul mustafa